bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu taعalى fasl wqala bnu اlqayim raximah اllahu taعalى fi اlإغاثة qala slى اllah عlyh وآlih وsلم la تتkhiduu qabrii ciida wqala allahuma la تjcal qabrii wahna yucbad اشhtda غضب الlه عlى qوم اتkhذuu qbوra أنbiyaئiهm masaajid imaamku wuxuu soo waday nuquushii khusaysya ku saabsanayd madhabka madhabkii afraad ee xanaabilada alimaam axmed xambal madhabkiisii culimmadii xanaabilada marka ee masaa'ilkaani waxay ka qabeen aqwaashoodii ayuu sheekhu soo guurinayay wqaala alimaam ibn اlqayim mxuu raxmat ullahi tacaala calayh fii iqaadat اllahfaan fii masaajid الshayطaan hadalkan mujalladka koobaad safxada saddex boqol lixdan iyo saddex ayuu ku jira marka laga muraajacay nuskhada labada mujalladkii marka uu taxqiijiyey cali xasan cabdilxamiid xalabi mujalladka koobaad saddex boqol lixdan iyo saddex wuxuu yidhi sheekhaasi marka qaala sala allahu calayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tattakhiduu oo yeelaninoo ka dhiganina qabri aniga qabriga ciidan meel lagu soo noqnoqdo meel lagu soo laabto ciidoo iskugu tago alijtimaac ciidaha iyo maalmaha munaasabaadka ummaddu waa isu timaadaa waa la dabaaldegaa waa la farxaa waa laisku yimaadaa qabrigayga meel laiskugu yimaado oo loo soo qasto oo lagu kulmo sanadkiiba mar yaan laga dhiganin ciidu marka limaa yucaadu ilayhi waa la yidhaahdaa makaanan aw zamaan ama xilli la kulmoo makaanzamaan ijtimaac ha noqdo ama buqcaya goob lagu kulmo ha noqotee wixii lagu urura ama lagu soo noqdaa ciid la yidhaahdaa xadiidkaasi abu daa'uud baa soo saaray bilafd laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabrii ciida wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xaydu kuntum min xadiidi abi hurayra radi allahu tacaala canhu waxaa kaloo wari alimaam axmed xambal fii musnadihi min ariiqin aakhar oo markaasi isagu ahaa allahuma laa tajcal qabrii wahanan lacna allahu qowman ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid bisanadin jayid waana xadiis saxiixa alimaam annawowi fii khulaasat alaxkaam wa fii aladkaar wuu ku saxiixiyaa xadiidka wakadalika alxaafid ibnu xajar sanadkiisa waa saxiixiyey ama shaykhulislaam ibnu teymiya faqad xasanah wqaala sal اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu uhi allahuma laa tajcal qabrii ilaahu qabrigayga ha ka yeelin waanan ay macbudan yucbad shay la caabudo oo xaqdarra lagu caabudo allow ha ka dhigan wey ilaahay sukadii axad kastoo la caabo malakan aw nebiyan aw rasuulan aw qabran mucadaman limucadam wuxoo dhanba waa kufri waa shirki iyo gaalnimo weeye marka nabigu ilahay ka magan galay qabrigiisa in wahan uu noqdo kullu maa cubida min duuni illaah ayaa la yidhahdaa laa siyamaa markuusan suura noola uusan lahayn oo qaab xayawaan aan loo sawirin marka geedaha iyo dhagaxyada iyo qubuurta iyo waxyaabahaasu dhan waa awthaan tucbadu min duuni illaah ishtadda waxaa darraaday qadabullaah ilaahay cadhiisaa kullaatoo darraatay calaa qowmin qolyo u cadhaysan yahay ama calaa qowmin qolyo dushood bay ku daran tahay cadhada ilaahay itakhaduu ka yeeshay qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtooda masaajida ka dhigta xadiidkaana waxaa soo saaray bazaar fii musnadihi min xadiidi abi saciid wa fi lbaabi can caliy walxasan ibni cali bn abi aalib axaadiista macnaha ku timid waxaa yar urusha taqriiban saaxibu anis asaari raqamka afar kun hal boqol labaatan iyo saddex xadiikaasna waa xadiid saxiixa wey wa fi ittikhaadiha hadalka ibnqayim baa socda raxmat tacala caleyh wa fi ittikhaadiha أعيادا min almafaasid اlcadiimati maa yaqdab لأجله man fii qalbihi waqaarun lilahi subxaanah wa tacaala على cala اtawxiid watahjiinun wataqbiixun lishirki sheekhu marka wuxuu uhi wa fi ittikhaadiha qubuurta in laga yeesho waxaa ku jira qubuurta in laga dhigto waxaa ku jira acyaadan ciid meel la iskugu tago oo loo xajiyo oo loo dabaaldego sidii la samayn jiray min almafaasidi waxyaabaha xumaanta ah alcadiimati waaweyn maabaa ku jira yaqdab uu ka cadhoodo liajlihi asaga dartii u cadhoodo kullu man kaana fii qalbihi meeshaas lafdu kullu baa ka go-ono asalka ku jirta maa yaqdabu liajlihi kullu man fi qalbihi waqaarun lilah aniga waqaarullaahi baa ii qoran laakiin waqaarun lilah baa sax ah hamsada in la gooya waa sax ah waxa lagu sameeyo qubuurta agteeda ee dabaaldaga ama xadguduba ama diin la'aana waa shay uu ka cadhoodo ruuxa muslimka iimaan qalbigiisu ku jiro maa yaqdabu liajlihi ay min ajli kullu man baa ka cadhoonaya oo ka xumaanaya fii qalbii qalbigiisoo ku jiro waqaarun weynayn iyo tacdiim lilaahi subxaanahu wa taala weynanayo ninka alla rumeeyey ilaahay ixtiraamaya ilaahay weyninaya tacdiiminaya wuxuu ka xanuunsado ama uu ka xumaado ama uu ka cadhoodaa ku jira wey yaa meeshaa ka dhaca waa ogtinaa shirki baa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi laga galo ugu weyn shirki baana ka dhaca iyo wax ka daranba oo alla caayada subxaanahu wa tacala iyo xadgudubkale ah iyo wakayratun nin masayr uu ku jira wey nin walbo qalbigiisa ku jiro waqaar alla weynayn iyo tacdiim ilaahay iyo khayra u ficillo u ficilloonaya cala tawxiid nin walba u xanuunsanaya oo u danqanaya tawxiidka ama ka hinaasaya dhibka la gaadhsiinaya tawxiidka iyo diinta islaamka nin walba markaa khayro laga helay iyo hinaas iyo muxuu ahaye masayr uu xumaanta ka masayrahayo wanaagga laga tagana oo ka xumanayo ayaa hawshaa ka xanuunsanaya iyo wa tahjiinun wa taqbiixun lishirki kul man kana fii qalbihi waqarun lilah wahayrat cala اtawxiid watahjiin wataqbixun lishirki walaakin buuhi sheikhu maa lijurxin bimayitin ilaamu laakiin dhibka jira waxa maxaan loo danqanaynin innagoo waxaasoo kufria arkayna oo xadgudubka qubaraha lagu samayna arkayna oo ilaahay sida loogu xadgudbi diinkiisii iyo tawxiidkiisa arkayna yaan si baraadliya iskaga noolahay maxaa jira wuxuu ihi sheikhu maa lijurxin beyd buu soo qaatay markaasi nin masraci dambe maa lijurxin dhaawacoo ma ahaanin bimayitin ruux meyda la dhaawacoo la durduro iilaaman wax xanuun ah ruux meyda haddaad wareento ood toorri geliso ood garaacdo xanuunsan mahayo leanna ruuxdiiyo nafti mar hore ka baxday dareen ma laha marka waxa weeye dadkan waa amwaad xagga qalbiga ka dhinteen wey ummaddan aan shirkiga ka xanuunsanaynin ee xumuhu uusan dhibaynin ee waxa wanaagsan aan u ficiloonaynin waxa xunna aan ka dagaalamaynin qalbigooda waa hore wey waa amwaatun hayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun marka e, muuqaalka kore ka nool yihiin qalbigaa iyo ka dhinteen dhuxushi tawxiidkaa ka dhimatay iimaankoodii baa baktiye wey siibuu sheekhu u jeedaa maa lijurxin dhaawac ooma ahaanin iilaamun xanuun iyo laxwu ma laha bimayitin ku yaalla ayib dhaawac meyd ku yaalla ama loo geysto danqan mahayo wey famin mafaasidiha famin famin mafaasidi ittikhaadi acyaadan alsalaatu ilayha saasuu hadalkugu xidhan yahay hadalka ibnu qayime meesha ka go-an minha mafaasid waxaa ka mid a sheekhu asaga marka uu iska soo ikhtisaar laakiin sheekhu hadalku wuxuu ahaa iskugu xidhan yahay famin mafaasidi xumaanta iyo dhibaatooyinka ka dhasha in qubuurta ciida laga dhigto ama meelo lagu kulmo laga dhigto sida biyolo aan iskugu tegi jiray waa la garanhayaa dee meelo goobo khaas ah oo sanadkii mar la diiqo oo geel iyo lo iyo adhi la geeyo oy dadku u xajiyaan oo maalmo lagu soo maqnaado waa habeenkii dhafarka sheekh hebel cawa la dhafrahaya habeen dambaa la dhafrahaya habeen dambe waa noqoshadii xaj buu ah xaj cumro yar weeye weliba xaj ka weyn ayib waa la garanhayaabaa ila tahay sheekhu marka wuxuu uhi mafaasidda iyo xumaan ee dhibaatooyinka ku jira diineed ee in qubuurta laga dhigto acyaad waxaa ka mid a ah, alsalaatu ilayha in loo tukado ayadii baa la dul fadhiyaa ruuxu wakhti baa qaban salaaddii cishihii fajarkii xaggeeda u tukanhaya alsalaatu ilayha waxaa ka mida waawaafu biha in lagu wareego lagu dawaafo qubuurta waaweynaa dee la jiray baabuurkan laga degan baa lagu wareegaya shacabka yimid mxuu ahaay cibaadada u yimid intaysan ka degin baabuurka gaadhiga iyagoo saaran baa toddoba goor lagu wareegaya dawaaf wey waa dawaafu lquduum dawaafu lquduum weeye oo salaanti ah marka habeene la fadhiyo oo shirki iyo gaalnimi alla ah ka fogaansho cabbaar la wado marka laga tagahayana dawaaflwudac baa lagu samaynayaa ayib dawaaflwudac waa garanaysaan salaam calayk sayid uweyso salaam calayk baa lagu soo geli jiray biyool waad garanaysaan salaam calayk dadkoo iyagoo salaam haya bay soo galhayaan baabuurkaa lagu wareejin sagaal baabuur labaatan baabuur soddon afartan konton boqol ayib siddeetan iyo siddeetan iyo muxuu ahay siddeedii ayaa u weynaa biyoolow istag laskugu tago toddoba boqol iyo siddeetan baabuur oo iskugu jira mxuu ah sitay manoogto iyo kii weynaa kaalbarayska ee qaxootiyaha laga soo dhacay iyo muxuu ahaa nnteenki iyo u d iyo muxuu ahaay baashii eedna daldali jirta maxay ahayd iljigi iljigi ciidanka baalki iljigi tmka ciidanka toddoba boqol iyo siddeetan mim sagaashan baabuur baa hal maalin soo gashay hal maalin keliya baa lagu yimid waa yom waaxid ah maalmihii kale wixii idinlama sheegay idaacadda xamar baa laga sheegay ayb baydhabo koonfur waqooyi meel kastaa laga imanaya marka salaam alayk sayid uweso salaam alayk baa lagu dawaafahaya marka la baxayana maca salaama sayid uweso maca salaama lagaga baxaa adoo saaran baabuurkii toddoba baa lagu dawaafahaya marka dawaafulwidaac iyo dawaafuulquduum dawaafulifaada iyo dawaaf rugnina waa jiraaba ila tahay laakiin labada ayagu waa jireen marka waxaani yacni wax la yaqaano weeye ninkii aan hawshaas soo marin amaan la soconna bay dhibaysaa mooye wuxuu ibnuqayme ka hadlahayo waa wax iska lecebsaqiro weliba wixii ka dhec jira waddankeenna amminkanna qaybo ka mida ka jira ah, ah, toddoba goor ninkii ku dawaafa qabriga uweys ku dhawaafa waxaa la aaminsanaa xajkii waa ka dhacay toddoba goor haddaad ku dawaafto ku wareegto xajkii waa kaa dhacay fakaanamaa xaja bayt allahi alxaraam toddoba dawaaf ziyaaradu waagi horay ahayd toddoba goor ninku ziyaarta waagi horay ahayd waagi dambe ee wahaabidu soo baxeen ee hawluhu dagaalku bilowday way bedeleen hawshii ayib waxay yidhahdeen toddoba goor keliya nin ku dawaafo waa kalxaj waagu hore ay toddoba goor ninka ziyaarta waag hore arbaciin bay ka soo bilaabatay afartan goor ninka daga qabrigu weyso xaj baa waag hore ah tadawur haddana toddoba beri loo bedelay toddoba dawaaf bay tagtay annaga waa dhawood waxaa soo baxay nin yidhi mar isoo salaamay waa xajiyey meel cadaadla la yidhahdo ku taalla etoobiya nin jooga asuu wuxuu hal mar ninka isoo salaama ee iisoo qasde ee mar isoo booqdee ziyaaro keenaaye xaj laguma laha iyo cumro midnaba jannadiisana waa diyaar anaa furaheeda haya maca daalika waa la boqdaa waa sheekh sayid maqbuul baa la yihahda sayid maqbuul ayib ya waaba nin reer macallin aan ku uhi sheekh xasan nin reer macallina wey soomaali iska badaaba <coughs> nimankuu ku yidhi ragka qaybo ka mida ah fadhiya darsiga jooga marka wax fog ma aha sheekh xasan idinka reer madheeraatiin mogta howlaan ima soo gaadheenba reer northeastern ee eh, xisaabtii shirki iyo kufriyaadka badnaa ee soomaaliya ka dhici jiray ama etoobiya wax badan baad ima soo gaadheen idinku waadna dhaqantihiin inta dambana isdaba qabta waadna dhaantaan xoogow noocama alsalaatu ilayha in xaggeeda loo tukadaa kamida dhibaatooyinka a dhibaatooyinka ka dhaca qubuurta la caabudo iyo watawaafu biha in lagu dawaafo lagu wareegaysto iyo wasilaamha in la salaamo sidii xajaru aswadkii iyo rukn alyamaani baa loo salaamhaya la gacan saari waxaa ka mida ah, wa tacfiru lkhuduudi dhabanka in la boodheeyo la habaasiya waa jamcu khadin dhabanka hadda sheekh wuxuu ujeedaa wejiga wejigaa dhulka la gelinaya qabrigaa la dhunkanaya foodaa la gelinaya marka intaaso dhan habaas ayib sidoo meel boodhla ku tukaday oo kale wa tacfiru lkhuduud dhabannada in la ciideeyo oo ciid habaas lala gala wejiga iyo madaxa ayaa ka mida ah, calaa turaabiha turaabi alqubuur la soo qaada waa la marsanhaya haweenkaa marsada ayib dumarku dharbaantu ay ku dhalatay ama meeshu mxuu ahay kalafka uu kaga dhashay waxa madow ciid guduudan baa looga soo qaad jiray biyo markaasa ismarin jireen waa barakada sheekha caafimaadaysaan carruurtaa la marin ayib waa la kala shuban ciid guduudan haddee ciiddii mxuu ahay sidii maau zamzam biyihii laga socda meesha iyadu waa ayib ilmihii ku dhasha habeenaha meesha la jooga ama ku cawal ama ku dhasha awliye ilaahay wey dadka ka qiimo badan yahay marka hawshu meel fog bay gaadha baashu wataxfiru lkhuduudi dhabanahoo la ciideeyo ayaa ka mida ah calaa turaabiha la mariyo wejiga la mariyo ama dhinacyada la mariyo iyo waxaa ka ah wa cibaadatu asxaabiha qubuurta dadka ku jira ku xabaa in la caabudo asxaabi alqubuur baa la caabudahayaa wاlstiqaaatu bihim inta mxuu ahay iyaga kaalma la weysiiye gargaar la weydiistaa ka go meesha uu sheekhu raaciyey wاlstiqaaatu bihim in asxaabu lqubuurka la kaalmaysto oo la gargaarsado oo awliya allahna kaalme noo gargaara caafiya mxuu aha roobkeena nabadkeena wixii dhiban caafiya ayib ayaa la odhan wa su'aaluhum baa ka mida in la weydiisto dadka qubuurta ku jira annasra gargaar baa la weydiisay guul ayib iyo wrisqa irsaaqad baa la weydiisan iyo wlcaafiyata caafimaad baa la weydiisan iyo waqada'a duyuun dadka buka sheekh mxuu islaanta caafimaad weyda waa in qabri hebel intii la taga laga soo galo oo neef ama dibi ama wan mxuu ahay ama riti la geeyo ee tira ilaahay sheekh cabdiqaadirow ama sheekh uweysow haddii hawsha ay sahlaanaato saa wax u dhacaan waxaad ugu leedahay ziyaaradaadii sanadka dambe ayib wa qada'a deymaha in lagaa gudaa la weydiisan sheekh ebelow deyn baa nafta ii keentoon iska bixin waaye deynta inaad bixisaan kaa rabaa weliga anugu ziyaaradaada ma baajinin hashaadu meel ba iga taallay wankaadu diyaar buu ahaa dibagaadu waad garanaysa iguma baaqanin maxay tahay deyntaan aan iga baxaynin sideeduba masyaryadu aan goostaa bas waa la aafaynhayaa deyntii baa laga bixinba waa lagu aafay sidii dajaal iyo shayaadiinta dadka loogu aafayn jiray baa lagu aafaynhayaa ilaa kufaaru quraysh asnaamta shaydaan baa kala hadli jiray oo markay shekeeyaanba markuu nabigu intuu ku akhriya tawxiidka wado oo yidhaa waxaanoo dhan abaatiil weeye oy dareen qaadaan ibliis baa hadlaaya waa qiimo badan yihiin ha la caabudo yaan loo bixin ayb neefka ha lay qalo sadanaashaain baa ka hadlaysa iyo waqadaa adduuyuun baa la weydiisanaya watafriij alkurbaat kurbooyinka in la faydo qubuurtaa la weydiisan jamcu kurba kurbaadku kurbooyinka in la faydo yaa fayda ahlu qaabuurka nin dhintay oo waa hore wuxuu mutaan war loo haynin hadduu wanaagsanaaden wanaag buu la kulmay hadduu xumaana xumaan buu la kulmay ilaahay nin ilaahay muto waa hore dhintay baa la dambaajin oo kurbada fayd hadduu wax qabsan karo qabrigan maxaa loo qori maayo dembiga asagu hadduusan luku lahayn asagu hadduu yidhi ha laysoo caabudo oo ha laysoo wanqalo oo ha lay dul fadhiyo sidii muxuu ahay suufi samatar muuse adeerkii hadduusan dhihin aniga ha laysoo caabudo oo muxuu ahaay intuu wuxuu yidhi anugu markaan dhinto toddoba halad ha qalabo kow afar arbacuunna ha saaro waa maalinka toddobaad wuxuu idhi muxuu ahaaye qur-aanka mar halaygu dhammeeyo geela uu asagu lahaana intaas haladan laga soo gowraco qabrigayga maalinkaa taga buuhi haddaad aragtaan inaan qabriga ku jirana hadday lagama aqbalin waxaan wado waan dhaqaaqi waaya haddaan qabrigoon ka baxay aragtaanna waxaa weeye hadde waa la aqbalo waan tagay meesha laygu tagay baan aaday ree macallin waxay leeyiin qabrigiisii sidii baa la yeelay maalinkii toddobaad baa la tagay qabrigiis waaba ka baxay sheekh qabriga oo bannaan iyo nin farawaaweyn oo ka faraduleeyay qabriga oo ka baxay meeluu aaday aan war loo haynin baa lagu arkay baa layidhi qabriga hadda ree macalin ree afgaabba caabuda ree afgaabba hadda caabudo dul fadhiya waa waadhow buu dhinta hadda waa toban sano ka hor nin dhintay wey daawud adeerkii wey alla weydiiyo wاrisqa wاlcaafiyata waqada adduyuun yani baashu weli ma dhammaan weliba meel meesha soomaali galbeed la yidhaahdo way fadhidaa weli ayb baasha jilib fadhida iyo mxuu ahaay dhuusamareeb mid lamid oo ka daran yaa galbeed fadhida iyo wa su'aalhum الnasra wاlrisqa iyo wاlcaafiyata waqadaء اduyuun wa tafriij اlkurbaat iyo in kurbooyinka la faydaa la weydiisanhaya allatii kurbooyinkaasu mxuu ahaayey maxaan rabaa mafaasidaasoo kaana cubaad اlasnaami yas'aluunaha awhaanahum mafaasidan in loo tukado dawaaf in kurubaadkan rabaa cafwan allatii kurubaadkaas iyo deymaho la bixiyo iyo caafimaad waxaasoo dhanba waa maxay tafriij alkurubaat yaa samayn jiray kufaaru quraysh wa mushrikii alcarab yaa awhaantooda weydiisan jiray buu sheekhu ku yidhi allatii kurubaadkaas fayditaankeedu allatii kaasoo kaana allatii taasoo kaana u aha cubaad alawhaani qolyaha awhaanta caabuda yas'aluunaha miday weydiistaan awhaanahum bay weydiisan jireen yacnii mafaasidii iyo as'iladii iyo danihii iyo xaajaadkii ay kufaaru quraysh iyo cubaad alawthaan awhaantooda weydiisan jireen bay kuwa hadda islaamka sheegana sheegtana ay weydiistaan weeye ahlu qaabuurka iyo awliyadooda iyo dawaaqidooda hadal dheer buu sheekhu gooye taqriiban safxa ku dhow buu halkaa ka gooyey وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك وأنه أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وإذا لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله فيها bimulaasamatiha waictiyaadi qasdiha sheekhu wuxuu yidhi kullu man ruux kasta oo shamma uriyey adna raa'ixatin caraf iyo urka u yar ayb min alcilmi ka mida cilmiga ruuxii uriyey inuu dhadham iska badaay ninka asagoo caalimka cilmiga dhadhanshay ee cabaya laqay u kaadi in cilmi yar uriyay oo xogow ay saxansaxa u baxday yaclam wuxuu ogaanayaa buuhi anna min ahami alumuur arrimaha kuwa u muhiimsanee u waaweyn waxaa ka sada daricati wadada in la awdo adariica waa aariiqa wاlwasiila sadana waa in la awdo la hor istaago wadada waa in la awdo ilaa dalika ilaa hada اlmaxduuri baa ku qoran iqaasaha anugu aan hayaadi ilaa dalika waa isku mid un weeye bimacnaa wax kasta oo keeni kara qubuurta in la caabudo in lagu xadgudbo in la weynooo la bombooniyo xaqu ilaahay mudnaa in ayada la siiyo oo dhan waa in la ee islaamka wax ka garanhaya wuxuu awood ku bixin weeye waddooyinkaa dhan in lasoo awdo lasoo xidho jamiica asubul wاdaraa'ic alatii tuؤaddi ila cibaadati اlawhaani wcibaadaة اlqubuuri waasxaabiha waa in la baabi'iyo yaclam wuxuu ogaanayaa ninka sharciga islaamka xuun ka ursaday ama cilmiga aqoon yar u leh haba yaraatee anna min ahami lumuur min acdam alumuur waxaa ka mid a sadda dariica wadada in la soo xidho la baabi'iyo ilaa dalika ilaa hada almaxduuri maxduurku waa macibadat اlasnaam asalaatu ila alqubuur istilaamuha tacdiimuha su'aaluha الnasra wاlcaafiyata waqadaء اduyuun watafriij اlkurubaat waxaasoo dhanba waa in la baabi'iyo wa ana saaxiba sharci saaxiba sharci baa qoran ayib laakiin yaa asalka ku yaalla an lakin waxay qoran wa anahu aclamu wa ana saaxiba sharci saasuu u qoray muxuu ahaayey asalkaan hayo wa ana saaxiba sharci sharcigaa saaxiibkiisu waa nabi maxamed sal sl asaga loo soo dhiibay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aclamu asaga u ogaal badan bicaaqibati maa nuhya wamaa yauulu ilayh ayb ama bicaaqibati maa nahaa canhu wamaa yauul meesha wowbaa idinka go'an saaxibu sharcigo nabi maxamed ah, wuxuu qubuur oo la dagaalamay buu qabaa wey qubuurta hal yaan la weynaynin yaan la dhisin yaan la bumbuuninin yaan la nuuradaynin yaan la shamiitaynin yaan loo qastin yaan xaggeeda loo tukanin yaan kan la yeelin nabigu intaa wuxuu qubur u daba taagan yahay wuxuu og yahay meeshay ku dambayn doonto iyo dhibka ay keeni doonto iyo sida loogu aafoobi doono iyo dadka qaarkii inay caabudi doonaan marka nabiga waa kasii dhawaaqahaya waa ka qaylahaya waa ka digahaya wa anna saaxiba asharci aclama isagaa u ogaal badan bicaaqibati maa nahaa canhu ummadda wuxuu ka reebay aayaatinkiisa maxaad nooga reebtay waxaan ogahay dhibku idinku keeni doono nabi allow maxaad noo abartay waxaan ogay wanaagga idinku jira iyo khayrka idinku jira wixii nabigu sal slam waxaa ka sugan wax khayr wax janno idiin dhoweeya oo ilaahay idinkaga raalli noqda ma jiro ilaa waqad amartukum bihi waa idin amray shay kastoo ilahay idiin dhowaynaya waa idin amr waa idin sheeg waxba kama tegin wax kastoo ilaahay idinka fogayn ood naar ku gelaysaanna waa idinka reebay oo waa idinka nahayey idan nabig waxba kama tegin marka nabigu wuxuu ummadda ka reebay wuxuu og yahay xumaanta iyo liidnaanta ku jirta iyo baaba ummadda uu ku keenay aakhriya adduunyaba bicaaqibati maa naha canhu iyo wamaa shay buu nabigu ogyahay u ogaal badan yahay wey yauulu uu ku dambayn doono ilahi xaggiisa wuxuu ku intoon doono ku dhammaan doono shaygu waidaa lacana nabigu hadduu lacnaday man ittakhada qubuura alambiyaai masaajid qubuurta ambiyada ruuxii meel lagu tukada ka dhigtay eedama caabudahayo laakiin masaajid buu kadol dhistay ilahay buu caabudahaya marka ayadu sujuudi mahayo baryi mahayo ku dawaafi mahayo ciid ka qadan mahayo dhunkan mahayo laakiin masaa'id weyn buu ku dulgooyey masaa'idkaasuu alla ku caabud ilah keligii buu baryaa qabriguna waa weheshadaa nabigu waa malcuun buu ninka asaga ah. maxaa qabriya masaa'id isu keenay halla kala fogey dab biyo weeye waidaa lacana man ittakhada qubuura alambiyaai masaajid yacbud allaha fiiha asagoo ilaahay ku caabudaya fiiha fi lmasaajid fakayfa xukunkiisu muxuu noqonayaa way bimulaasamatiha ka warran way in la laazimo qubuurti ayadii in la laazimo la dul fadhiisto wactiyaadi qasdiha iyo in laga caada dhigto in loo qasto qubuurta waxaad ka caada dhigta inaad u qasdo booqato barido dul fadhiisato dul gawrisato nabigu wuxuu lacnaday nin masaajid ka duliso ilahay caabudahaya ninkii ayada baryahaya bal ka warran kaasoo gaal laga waaweyn weeye waman jamaca sheekhu wuxuu ihi ninkii e, mxuua jamciya ee kulmiya bayna sunnati rasuulillaahi fi lqubuur sala allahu calayh ali wasalam wmaa amara bihi wanahaa canhu wmaa calayhi asxaabuhu wa bayna maa calayhi akar اnnaasi اlyowm ra'aa axadahumaa mudaadan lilaahar war qiimo badan wey wuxuu yidhi alimaam ibnuqayim abu cabdilaah shamsudiin wuxuu yidhi ninka isbarbardhiga nebi maxamed go'aamuhu ka qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qubuurta uu ka qaatay iyo wuxuu qubuur ka yidhi iyo maanta kuwa islaamka sheeganaya waxay ku sameeyaan meesha waxaa u caddaanaya buu dadka badankood maanta inay ku sugan yihiin wax islaamka lagaga baxo diinta islaamka burburinhayo lidkeedii ah waman jamaca ee waman qaarana ninka isbarbardhiga bayna sunnati rasuuliillaah sunnadii nebi maxamed sal ly slam inta ka dhaxlay filqubur oga sunno ahayd axkaamta sharciga ahayd ee nabiga uu ka yeeshay nabiga qubuurtu in wax duma ogolan yaan lagu fadhiisanin buuri yaan lagu kaajin yaan lagu saxaroonin hal mxuu ahay ruux meel fiican lagu xabaalo qabriga hala dheereeyo nabigu hawshaas waa ka hadlay inaan lagu xadgudbin laakiin in xuquuq kale la siina nabigu waa diiday iyada la baryo iyada la caabudo aad loo dheereeyo la nuuradeeyo la dhiso wax lagu qoro waxo dhan nabigu waa diiy sal slam wax kastoo wasiilo u noqon kara iyo wadiiqa xun oo diinta lagaga baxo ama ilaahay lagu caasiya nabigu waa hor istaagay ixtiraam darrada iyo xadgudubka quburta waa diiday in lagu istaago lagu fadhiisto lagu dabsaxaroodo nabigu waa diiy sal slam xadgudubna lama ogolo lagu xadgudbo qubuurta in la bumbuniyo la weyneeya wax ka baxsan sharcigan lama ogolo dhexdhexaad baa intaba loo baahan yahay bayna sunati rasuulilahi fi lqubur iyo amara bihi nabigu wuxuu amaray ee qubuurta ku saabsan wanahaa can ummadda uu ka iyo wamaa hadduu isba bandhiga calayhi asxaabu iyo waxay ku sugan yihiin asxaabta nebi maxamed nebi maxamed go'aamuhu ka qaatay qubuurta iyo saxaabada nebi maxamed meeshay ka istaageen hawsha ayada ah nabiga dabagal ayagu waa aa'ifa macsuuma weeye saxaaba ijmacooda macsuuma nabigii ardihiisii khaaska ayd weeye diintiisa ayagaa turjumay wax khayro ayagu aysan samaynin khayr noqon maayo xilliga ayagu joogeen waxaan diin ahayn ummadda diin u noqon maayo asxaabu muxamed talaamiiduhu raggiisii khaaska ahaa almuhaajiruun walansaar asaabiquun alawaluun waxaan diin u noqon maalinka asagaa maanta inoo noqon maayo ayib nebi maxamed iyo saxaabadiisu isku qoofalan hawshay qubuur ku sameeyey inay go-aanka ka qaateen iyo haddaas barbar dhigto waa bayna maa calayhi iyo waxay maanta ku sugan yihiin akaru nnaas dadka badankood alyowm maanta ra'aa wuxuu arkaya ruuxa muslimka ah ee hawshaas barbar dhigee fiiriya axadahumaa labadaa labadaa arrimood mid ka mid a nebi maxamed iyo saxaabadii go'aammaday ka qaateen qubuurtii howlaheeda ama sharciga islaamka ee dhabta ah wuxuu qubuur ka aaminsan yahay iyo waxay ummadda maanta ku maxaabsaday islaamka ay ku sameeyeen qubuurta ra'aa axadahumaa mudaadan ilaahar inay isburin hayaan oo isdumin hayaanoo marnaba aan la kulmin karin wax kulmi kara ma ah laba lid mxuu ahaay laa yajtamicaan fii aanin waaxidin fii shay cadiin iyo meel kuma kulmaan qabow iyo kulayl meel kuma kulmaan waa did laba shay isku col ah meel kuma kulmaan liindhanaan iyo caano dhay ah meel kuma kulmaan waa dagaalamahayaan idan nimanku waxay samaynayaan maanta islaamka sheeganaya iyo go'aamaduu nabigu ka qaatay qubuur iyo howlaheeda waa laba shay isburinhayo o isbaabiinhayo oo aan gaalnimiya islaam meel iskuma geyn kara wey lafdi kalea la socda munaadan lilaakhari munaaqidan lahu bxayu laa yajtamicaani abadan intaasa ka goon muhim jiddan ba inu israaciy ahayd sheekhu inuu gooyo ma ahay mudaadan munaaqidan lahu bxayu laa yajtamicaani abadan bal waa naqiidayn laa yjtamicaani walaa yartaficaan ayib fii aanin waaxid waa laba shoo isburinhaya oo midkood meeshu hadduu ka baxo kii kala degahaya haddii islaamnimo iyo tawxiid saxa lagaa waayo mushrik gaal baad noqonaysaa haddii gaalnimo iyo shirki lagaa waayo muslim waxaad noqonaysa waxu dhexay ma jiraan ruuxu ma qadan karo magac saddexaad magac saddexaad ma jiraan haddaad mushrik noqoto muslim ma tihid muminna ma tihid a idan ashirku wاlkufr meeshay degaan islaamnima ma degi karta wey islaamnimo iyo tawxiid dhaba ninkii laga helana mushrig iyo gaal ma aha marka waa laba shay oo midkood hadduu meel dogo kii kale usa soo geli karin ayb ilaahay subxaana wa tacala adii qudsigii nabigu ka soo tabiyey waa inoo sheegay ilaahay wuxuu hi ana aqna shuraka can ashirk anugu dadka loo shariig yeelo ama dad wax la waaji axadka ugu qiimo badan oo ugu gubsan baan ahay maxaa jira addoon alla aniga camal ila wadaajiya axad kale malag iyo nabi iyo rasuul iyo awliye ahlu qaabuur wax iigu dara taraktuhu wa shirka waan oga taghaya waan u dayn allihi allow ambiyaashow awliya allah baa tiri ilahi waa u daayo waa oga tegay bas baryada ayada ah iyaga unbaad barya ilahay maadan baryin ilaahay haddaad axad kale wax oogu darto ilaahay waa u daynaya haniyun cani alcaalamiin ina allaha la haniyun xamiid waxba ku fali maayo nacnacdaadii la aadsay cabdiqaadir iyo sheequweys iyo wadaadka aad lugoynaysa la aad ilaahay shuqulkuma laha waa ka beri noqon sidaas weeye sheekhu marka wuxuu yidhi fanaha nabigu ummadda wuxuu ka reebay amiluu keenahaya ummadda wuxuu ka reebay can itikhaadiha masaajida qubuurta in masaajid laga dhigto ummadda ka reebay wa haaulaa'i kuwa maanta jooga yabnuuna calayha almasaajid masaajid bay ka duldhisaanba ma iskeenaysa nabigu yaan laga duldhisin buuri lacnad buu ku sheegay qadab ilaahay buu ku sheegay nabigu asagoo dhiman hayo yuu dardaarmay fii akhiri eh, wafaatihi saacadihii u dambeeyey dardaaruku wuxuu aha laga fogaado oon masaajid laga dul oon qabrigiisa aan la caabudin dardaaranbuu ka tegey yuhuud buu nasaaro ayib saan loogu dayan yuxadiru maa caisha nabigu wuxuu iyo eh, nasaar u lacnadahayaa yuxadiru maa sanacu wuxuu oga digahayaa caaisho waxay tihi inaan lagu dayanin oo waxooda la samaynin buu ka baqahaya idan nabigu wuxuu hi laga dul dhisnin masaajid annagu masaajid waaweyn xeebaha soomaaliya oo dhan wixii ku yaalla tuula ama magaala saasay ahayd min kismaayo ilaa cirafka kale aad tagto reebanbaaso waa saas milindi sanjibaar xeebaha waa xeebadoo dhanba waa ku afaysnayen hawsha iyada reemiyigu mugti masaajid ma dhistaan ayagu reemiyigu iska ordahaya markay meel degan xoogoa mawlac bay wareejiyaan laba bil kadib ama usbuu kadib iskaga guuraanba hadday meel tuula a dagaanna xoogo iyo daash bay masaajid ka dhistaan ayaga waxay ku liiteen guryahoodana si fiican u dhisahayaan masaajidka ilaahay iyo beytka waa bahdilahayaan meel balbalo iska daasha ah oo yaanyuurta soo geliya oo eygu dhex boodi oo jiirku ka shaqaysto oo qoraxo milic kugu dhici oodan fadhihi karin bay masaajid kaaga dhigahayaan ayaguna guryaha weyn oo horra ah iyo mudulayaal iyo muxuu ahaay dirgada waaweyn bay eh, eh, haddaad roob kugu qabtana waa kugu dhammaatayba marka horta taas waa bahdil midda kale markay guryahooda dhistaan kadib baa masaajid inoo waxeeya ma ka bilaabi mahayaan meeshuu nabigu guryo intuusan guri dhisanin uu bayd ilaahay ka bilaabay intuusan madiina nabigu ka dhisanin guri kiisa ah oo haweenaytiisa uusan qol dejinin ayuu baydka ilahay istaajiyey awalu camalu qabtay buu ahaa masaajidku wax ummadda isku keena wey la hor dhisaaya dhaqanka hindida ku fiican nimanka hindida waa reer magaal way ku fiican yihin masaajid dhisida afartooda ninay meel joogto masaajid bay yeelanhayaan yurub iyo galbeed markay tageen markay meel degaan shuqa looj bay kiraysanhayaan ama guri bay kiraysanhayaan laba qol ama shan qoloo kamid masaajid u goynayaan waa afar nin keliya haweenkooda ma tukadaan carruurtooda ma tukato ayagaa ka tukadaa bas afartooda afartooda masaajid kan la egba dhisanhayaan soomaalida qaxday hindida u baxsadeen muslimiintii wadanka wadamaha togo dhan hunuudaasa loo baxsaday masaajida sida aad bay u ilaaliyan u dhisaan wax kale hadduu waayo laba nino meel deganoo guri krista xaggana gaale ka degantahay caddaan oo labadaa qol mid ka mida ah ka dhigayaan masaajid labadaa qol mid ka ah masaajid bay u goynayaan ayaguna kii kala goosanhayaan oo ay ku xidhanhayaan aad bay hawsha ugu fiican yihin in ay dhisaan laakiin bidac iyo khuraafaad iyo shirki hindi weydii iyo sixir iyo bakti ayib ma fiicna sidooda kale nimanku فنهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد waa مkhaaلفة kow nabigu wuxuu ihi yaan qubuurta iyo lisu dhowaynin inaguna waxaynu samaynaa masaajid baan ka dul dhisnaa midda labaad wanaha nabigu ummadda wuxuu ka reebay can tasriijiha in la faynuuseeyo oo tariig iyo faynuuso la geeyo masaabix la geeyo qabri waxaa habeenka ifay waa sidee sheekh hebel baa fadhiya lagu le qabriga hebel oo ku khalaaweynaya dab meel ka baxay iftiin baa ka shidan nin baaba fadhiyaba reerkii waagii baryey baa qolyaha kusoo kale ka timaadeen xawaalihii far ka soo baxnay far maxay ahayd ayib waa meel wadaadu ku xabaala niman baa ku khalaawaynhay oo bilo degan ayib marka reerka meeshaa soo degay kusoo aroortay ka raashiminhayaan waa loo loogi xoolaa loo qoya kadibna qubuurtay ku laabanaya markaasa ilahay ku caabudahaya ma ku caabudahayan mise ku caabudahayaan shayaan bay ku ibliis in yadcuuna min duuni ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayaana mariida ilaahay wuxuu yidhi ma baryahayaan mana caabudhayaan dumar bay caabudaan laata iyo cuse iyo manaata bilcaamo magacood wey xataa asnaamtii asnaam hataa lab oo ma aha oo muxuuah ragga ma ah waa shayaaiin iyo muxuuah waxay caabudaan dumar bay caabudaan gaalo ah oo ayagu shaydaankaabaa dhaama maogta mid baa labkiisa <laughs> dhadiggiisa waa dhaabaay ayib marka ilahi wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala in yadcuuna min duuni ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayaana mariida sheekh uweys markaad baryayso sheekh uweys ma baryaysida shayaan baad baryaysaa maxaa jira shayaan baa waxaan ku amray asagaa kugu diray asagaa waxaan kaa dhaadhiciyey alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayaan ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu hi miyaan ballan ladinka qaadan inaydan shayaan caabudin nabiyullahi ibraahim aabi wuxuu ku yidhi yaa abati laa tacbud shayaan ina الشhayطaana kaana liraxmaani casiya xaqiiqaة اlcibaada alshirkiya wاlkufriya waa cibaadaة الshayطan wa ibliis dadkan kale waa la lugeynhayaa mooyeen xaqiiqada waxaad caabudaysa shayatin baad caabudaysaa leanna waxaan ayaga ka dambeeya oo kugu afeeyey ilaahaygaadina kugu daray xaqa ahaa aduguna waa daba kacdo yacbaad iska dhihi weyday markay ku qaateen wanaha nabigu ummadda wuxuu ka reebay can tasriijiha in la mxuu aha la ifiyo oo mxuu ahaay siraajku waa faynuusta ama waxaad tariigga u taqaanaan oo meel laga shida laambad iyo faynuus bay geynhayaan qubuurta nabiguna ummaddu ka reebay wa haaulaa'i kuwan hadda joogana iskabadaa in faynuus bas ay geeyaane yuuqifuuna waxay ku waqfaan oo ku bixiyaan alwuquufu xoole iyo hanti bay ku waqfahayaan guribu dhisahayaan gurigaa waxa ka soo baxay hanti ah qabri hebel shidaalkiisa iyo faynuusta lagu bixiyu leh waa waqaf fii agoon iyo aytaam iyo masaakiin wax lagu waqfaan maqli jira ma og qabri meel yaallaa faynuusiisa keliya iyo shamaciisii iyo laambadiisii iyo shidaalkii ayuu guri dhanku waqfaya hanti dhanba ku bixinaya wasiida ku daraad u dhimanhayo xoolahayga uludkood waxaan u dardaarmay qabriga sheekh hebel waa diin dhanoo la dabarogay lagu ciyaaray diin dhanoo lacagsiyo wa haaulaa'i kuwan jooga yuuqifuuna waxay waqfaan alwuquufa calaa iiqaadi alqanaadiili calayha calaa iiqaad eh, hurunta wa iiqaadku alqanaadi waa jamcu qindil waa faynuusta waxay xoole iyo waqaf ku bixinhayaan faynuuso in lagu horiyo meesha lagu shido laambado lagu shido wax kaadila waa shamca laga taago ilfo habeenkii wax lagu arko dadku ay mxuu ah ku dawaafaan oy ku caabudaan qabriga calaa iiqaad ay calaa israaj alqanaadiil faynuuso in la shido shidaal laga bixiyo saliid calayha cala alqubuur waa khilaaf labaad mid saddexaad wanaha nabigu ummadda wuxuu ka reebay an natakhidaha ciidan meel lagu kulmo laiskugu yimaada in laga dhigto qubuurta nabiga ummadda u diiday wa haaulaai kuwa maanta jooga mushrikiinta ana yatakhiduuna acyaadan wamanaasika wa manaasika ka go-an uu ku daray ibnu qayim waxay ka dhigaan ciido iyo meel lagu kulmoo laiskugu tago lagu dabaaldego iyo meel lagu caabudo shaydaan iyo ibliis qodob shanaad oy khilaafeen oo xadgudub ah wa amara nabiga ummadda wuxuu amray bitaswiyatiha qubuurta in la simoon la dheeraynin qabriga in la taaga lama ogolo xoogow yar oo lagaga garto wuxuu inuusu meel dhula ah bannaan usan lagu istaagin madii la siimo dhulka lala siimo la garan maayo waa lagu istaagin nin baa iskaga dul saxro nin baa iskaga fadhiisan waana qabri ruux muslim ku xabaalan si loo garto marka taako wax dhan oo yar baa la soo taagahaya laakiin in la dheerayoo buur laga dhigo buur qaaf laga dhigo iyo dudun laga dhigo sidii loo wada dudun bay noqonaysa aad meel kasoo arkayso maqaam baaba laga dhigi waaba la dhisiba mixraab baad moodo qubadda xarameynku kale laga taagahaya masaajid baa laga duldhisahaya guryaha loo samayn ayb wa amara nabigu ummadda wuxuu amray bitaswiyata qubuurta in la sima wixii dheer in la simo kama fii saxiix muslim can caliy radi allahu tacaala canhu xadiidka caliy min xadiidi abilhayaaj alasadi can caliy cali baa abilhayaaj u yeedh wuxuu hi ku diraynin siduu nabigu ii diray oo muxuu nabigu kula diray nabigu maalin buu diray intuu ciidan ii wuxuu hi cumar cali intaad baxdo taagan arta dheer gaabi la sin qubuurta qabriga ninka weliga sheekha kibrey ee dadka dheer waa in shacabka lala simo wey cadliga iyo garsoorku xataa qubuurtaan gelinaynaa dadka nnool oo in loo garsoora ma ah oo cadaalad lagu maamulo qubuurtan cadaalad baa lagu maamulhaya qabriga weynee feedhaha weynee shamitay laga buxiyo la dhisay taagan madaxa la jebin qubuurta yararka masaakinta lala simhaya waa dadka la sinaada wey sheekh hebelkaada iyo hawlahaada aakhare la aad rabbi baa kugu xisaabin malafkaadii iyo faylkaadii aakhare la tag haddaad fiicnayd aakharay taala laakiin adduunka waa lagu sinaanhaya waa lagu aafoobi maxaa yeele qabriga waxa loo weyneeyey asagaaba ilaah baa loodhanaya waaga dambe carruurtaa ku aafoobi maxastii carruurta awowgiin qabrigii soo barta kaalay waaga dambe awowgooda waxay arkan fuux lagu shidahayo oo foonis lagu wareejinhayo maqaam loo sameeyo hadda kuwan qubuurtan karyako waa aragteen qolyaha hindida aroor kasta way rushaynhayaan biyo ku rushayn ubax bay ku beeri waa qabriga dushiisa ubax bay ku beeri waxay u shidahayaan muxuuha fuux idan unsi baa loo shidhayaa ayib qoricuud baa la surhayaa halkaasuu qa baxaaya toban jeer ka badan ba arkay sheekh yaxya waad arkaysaa maalinka jamcahaas aad waad la kulmaysaa <coughs> layr bay ka shidaa <coughs> marka waxaa weeye nimankan warkoodu bismi illah <coughs> war iska cad wey wahaa marka qabrigii taaganee dheerna inaad sento buu nabigu ila dareem midda kale wixii taalla ah taaladii axmed guray tii xawataako tii sayidka tii dhagaxatuur kulli in la baabaasho wey lama ogol waxaas waa timhaal iyo asnaam weeye ninka caalimka mujaahidka ninka dalka usoo dagaalamay agtaana waa kuweyn qiimu leeh dembi dhaaf baan allo weydiinaynaa wanaaggiisa baan ku dayanaynaa laakiin in taale la qotay mamnuuc weeye waa astaam gaalada waxooda dhaqankoodi wey dhaqankii mxua markas linin weeye iyo reeyo gaalada nasaari yahuud ba waxaan iska leh taalaha la taaga taalada axmed guray xawataako dhagax tuur in cabdilla xasan muxuu ahaa ii sheegtay taalida israel meeqax baa ku tala muqdisho maa maxaan ka tegey xawataako waan sheegay daraawiishta sayidkaa dumatal hayey sl idin suma jirin waa jirta iyaduna adugu waa kaas lama ogola timaalkaas timhaal kasta waa in la dumiyo aduu shantaa la waaweyn taqriiban marxaba bay oodaan ood bay ku wareejiyaan ooda in lagu wareejiya lilxifaad wax dhiba ma laha laga hadlaya waa qabriga dushiin la dhiso ooda laga yacni xoolaha iyo xadgudubka laga dhib ma taas lakin waxa laga hadlaya waa qabriga laftiisa in la la diidan yahay <clears throat> idan wa haaulaa'i kuwan buuri sheekhu haddii nabigu yidhi qubuurta hala dumiya dhaadheer wixii taallooyina dhulka dhigo kuwan maxay sameeyeen maanta islaamka sheegtay wahaaulaai yarfacuunaha qabrigay taagaan dheeraynhayaan wayajcaluuna calayha waxay ka dulishayaan alqibaaba qubado jamcu quba qibaabku waa waa minaaradan oo kale waa laga dulismaajidkagambalool buulaya kuusan oo kale dersaa laga samayn quba baa laga duldhisi maqaamu sheekh hebel ba lagu leeya yar baad ku soo bixi maa meeshu masaajid waaba qabriba qol yaroo afargees oo qubad loo cagaaran oo waa waaba nin qabrigii masaajid lagu ma ah wayajcaluuna calayha alqibaab wadaadda hadda jooga soomaaliya u horreeyo howlaha wax sifican oola dagaalama wadaadda xooguu taataabto waa jireen oo geedka caleemasaarba annaga naga gooyo waa jireen laakiin waxaa weeye si fiican nimanka ugu dhilqaaday nimanka khayr allah siiyo jasakum waxaan waa in lala dagaalamo waa in la baabi'iyo hawsha ayada ah baabi'inta marka qubuurta noocaas la baabinayo ma aha xadgudub lagu xadgudba ninka meesha ku xabaalla sheekhii iyo wadaadkii muslimka asagoo hawsha aan shuqul ku lahayn xadgudub lagu xadgudba ma ahe ummaddana la badbaadin daba taagan ee baas ee caabudaysa ee asaga dabataagan ku aafowday baa laga baabi'inaya ayib xadgudubba lixaad wanaha nabigu ummadda wuxuu ka reebay can tajsiis alqabr tajsiis alqabr qabriga in la la shaminteeyo shamintu in la dhiso iyo walbinaa'i calayhi asaga la dhisoo la taago kama fii saxiixi muslim sida min xadiidi jaabir radi allahu tacala wanaha wuxuu kaloo nabigu ummadda can ilkitaabati calayh wax lagu qoro almarxuum fulan ibnu fulan ibnu fulan oo dhintay taarikh hebel hebel cimrigaas ku dhintay carruur intaa ka tegey ogkaasa loox baa la qoraya ballaaran baa la saarahaya magaciisa saddexan almarxuum almutawafa abu hebel abu hebel magaciisa la tirinhaya qoysku ahaa taarikhuu dhintay waa bidac khuraafaad mamnuuc wey waa la duminaya waxaas dhanba maca dhagaxa ku qoranta la tag ayib wanaha can ilkitaabati caley wax lagu qoro nabigu diiday wax lagu dhiga magaci wix la halmaala kama rawaahu tirmidiyu fii saxiixihi can jaabir astaan yar ood ku xusuusto dhexadhiba ma laha dhagax yarood meel qotantay iyo geed aad meel qotusantay iyo calaamad yarood meel malisa laakiin magac la qora mamnuuc wey maxaa nabigu walaalkii cumaan ibnu madcuun markuu dhintay nabigu wuxuu ku xabaalay baqiic buu ku xabaalay waana awalu man dufina fi lbaqiic min asaxaaba ayuu ahaa dadka waaweyn marka nabigu uu xabaalahayey wuxuu hi dhagax weynoo ballaadhon meel yaallo dhagaxaa ii soo qaada rag saxaaba ah dhagax bay kicin waayeen saxaabadii asagaa tagay nabigu keligii baa soo qaaday dhagax ballaaran oo sallax ah qabrigiibu dul saaray nabig wuxuu ihi waxaan ku garanhayaa walaalkay qabrigiisaan ku garanhayaa saan hadhow dad kale iga dhinta aniga aan ugu soo xabaasho qaraabada waa lasu dhoweeyaa wiilka iyo aabbihii iyo adeerka iyo hooya dadka qaraabada isku meel baa la geeyaa adduunka say wada joogeen ay dariska u hayaan markay dhintaanna waa lasu dhawey lama kala fogey haddii la awoodi karo haddii laakiin midna kaaga dhinta muxuu ahayy eh, adduunka dabadiisa midna cidhif kaaga dhinta aggeed geyna ma awoodi kartid haddii laakiin ay sahlanaato qaraabada iyo ahalka isku meel baa lagu dadka isjeclaa ee walaala lilaahi ah waa lasu geeyaa shuhadadii saaxiibadaha isku meel baa la geliyaa isku qubuur baa lasu dhaweeyaa marka eh, in marka calaamad aan qoraal ahayn ood wax ku garato wax dhiba ma laha haddaysan dhisme wax noocaas aysan ahayn laakiin kitaabadu nahyi khaasaa ah ku yimid mamnuuc magac lama qori karo xaggeed geynaysaa kenya ruuxa ku dhinta haddii eh, awood la in lagu xabaalo maba banaanaba waa xaaraanba in lagu xabaalo ruux muslima kenya ayib wadamaha yurub iyo galbeed ruuxa muslimkae ku nafbaxahaya iyo kenya ku nafbaxahaya in lagu xabaalo waa xaaraan ijmaacan waa in la geeyo wadan islaan laa dafnu lmuslimi almuwaxidi fii daari kufrin ma bannaan lagu xabaalo haddii tabar la hayo waa in la qaado wey oo la geeyo beled islaam la geeyo beled islaam oo saafi ah waa in la geeyo wey ayib ama muntasib ila lislaam ah murtad xoogba hadduu doona ha ku qabsadee ayib kaas waan tuuri doonaa aakhirkiis ayib in la qaadaan aaminsana anugu in la qaadaan aaminsana lannu farqi baa u dhexeeya soomaali galbeed iyo etoobiya somaali galbeed soomaali galbeed iyo maxaa ujeeda kenya kenya wadan isdhiibay wey wax jihaada oo ka socda iyo wax dhaqdhaqaaqan midna ma jiro nimankan waana ixtilaaleen si fiican bay marka xilyaha noo dhigteen annaguna waan isdhiibna waa isdad raacin maca asalaam ixtilaal kulli awey fadaaru taxawala min daari islaami ilaa daari kufr waa tagtay tan ruux muslima marka haddii tabar loo helahayo laguma xabaali karo asalku waa sidaas qolyo jira waa jiraan yidhahda hadday daartu daar mukhtalida ah tahay oo muslimiin iyo yihiin muslimiintuna ay gooni u soocayeen wadamo khaas iyo quburo khaasa ay leeyiin waa lagu xabaali karaa bay laakiin asalka guud ay culummadu isku raaceen waxaa weeye ruuxa muslimkaa ah, waddan gaalo laguma xabaali karo nortistana dee waxaa laga xukumaa nairobi soo maaha ayib daaquudka xukuman baa xukuma adduunkaoo dhan soomaaliya ayaa hala geeyo dhobley waatan hala geeyo meella ma aha balad xaago waatan hala geeyo waddamo islaamka ka taliya hala geeyo ceel bardiha lasoo dhaafiyo bakool ha la keeno halagu xabaalo hawsha in muslimiinta ku dhintay yurub iyo galbeed intii laga soo qaado wadan islam la raadsado wahaabiyada sufyada kaga fiican asufiya almushrikuun ayaa kaga fiican sheekhoodii iyo wadaadkoodii ku dhinta galbeed iyo yurub iyo meelaha ku dhinta waa soo qaadaan wadan islaam bay la raadsadaan wa huwa sawaab barakays jeedaane hawsha waa dhaamaan walxaqu yuqaal ninka mushrika gaalka hadduu wax wanaagsan sameeyo waa u qiraynaa sheekh irshaad in ruux muslima aan waddan gaala lagu xabaalin waa mas'ala mujmac calayha laa siyamaa markay daaru daaro kufrin waxarbin tahay hadda mafaasidda durba la dareen waxaa kow ka ah yurub reer galbeedku markuu qabuurta ay wax yar joogtaba oo sanad meelaha ama labatan ay ka soo wareegto qubuurtii baa la baabi'in waa la simi ciidbkaa lagu shubi beeraaba laga dhigan mutanaasihaad xadaa'iq lagu nasto meel lagu sheekeeyo baa laga dhigahayaaba waa dhammaatayba laba sano ka hor meeshuu qubuurta ahayd guryaaba ka dhisan xadgudubka ay aad buu badan yahay sheekh jaamac eh, maxaad sheekh jaamac wayba gubaan sooma oo kaasa ah. hmm. hmm. <laughs> eh. <laughs> maxay ahaayeen if iyo aakhira shee xasan ma okaada adiga okaada shee xasan if iyo aakhira maxay ahaayeen maxay ahaayeen marka hore haye waata waata baa la geliy si fiican waa saas qubuurta oo muuqata qubuurta oo muuqata qubuurtu ma muuqataan kuwa caradeeda ma la arkaya meeshuuna qabrihim la dareemaya guryaha waa la duminaya dhammaan xaafadda dhulka lala simhaya dhammaan sheexaasan xaafadda dhulka lala simhaya dhulka ya maxaa loo bixinaya iyagaa dhulka iskale masaajid haddii qabri laga dul masaajid iyo guri keebaa qiimo badan ma jirto Mhm. sheekh xasan wuxuu ihi baldoos baa lama lama bixinin buui qubuurtan lafihi miyaa la saaray shee cismaan misa maxaasalaami waa la dumay hadda guryahan lama saarayo shee maxaa loo saaraya iyagaa meesha iska leh haddii qabri laga duldhisa masjid ma qabrigaan saaraynaa mise masjidkaan duminaynaa guri marka adu aad dhisatay iyo masjidkeebaa qiimo badan maxaa u tiri marka masaajidkaa la dumin gurigan la dumin maayo khalad wey hawsha ayada ayib maya waa xaq xaq way meesha ku yimid cibaad bes la saaro qabriga ma la saaro bes hadduu manaadku manaad cibaada yahay shee cisma ma la saaro qabriga maxay muslimiintu u leeyihiin masaajidka la dumiya xaqa ninka u horreeya iskale alxaqu liman sabaq qabrigan meeshu ku jiray in fidno kale oo shirki loola dagaalamayo aan qaabka u bixinna mooyeen intaad baldoos marisa qabrigoo taganoo muuqda ama lafihiisa aad saartay meeshuu guriga kama dhigan kartid mamnuuc wey hadduu ruux muslim ka hadlayna gaalada waa baabka ale baabkeedu guryaha if iyo aakharo dhulkaa lala maalinkan dowlad hello waa duminayna naga warsuga annaga insha allahu tacala wanahaa can alkitaabati saa annagun baa shaxsan yeelayna idinku yeeli maysaan waa ogtahaate wanahaa can alkitaabati nabigu ummadda wuxuu ka reebay in wax lagu qoro qubuurta kamaa rawaahu tirmidiyu fii jaamicihi baa sax ah fii saxiixi can jaabir saxiixi sax ma ah wanaha nabigu umadda wuxuu ka reebay anlaa yuzaada inaan lagu kordhinin ciid iyo caro anlaa yuzaada calayha cala alqubuur hayra turaabiha aw hayru turaabiha ciiddadii waxaan ka ahay markaynu xabaalayno qabriga ciid baa laga soo qufay hadhow ma kala duugahayo ciiddii unbaa lagu celin tiisi tu lagu dari lannu haddii ciid kale la keeno tiisina lagu cesho xooguu meeshu dhaaranaysa leannu carradii aad ka soo quftaba hadhowba ayaa taagmaysaba qaabka carrada isku saarayd ee u nabnayd ooma nabi kartid meel la qoday ilaa ilaa carradeeduba ka badan waa ogtihiin hawsha waa la yaqaanaa haddii lagu daro meeshii taag iyo buur iyo dudun bay noqonaysa mamnuuc ayb wanaha anlaa yusaada calayha ay cala alqubuuri hayru turaabiha kama rawahu abu daawud can jaabir wa haaulaai kuwa maanta jooga intaaba nabiga hadduu qubuur ka yidhi kuwa maanta jooga islaamka sheegta maxay sameeyaan wa kuwa maanta adduunka jooga mushrikiinta ah yatakhiduuna calayha yatakhiduuna calayha cala qubuursa waxay ku sameeyaan wey oy saaraan al alwaaxa looxaan dhagax ballaadhan alwaax baa la soo qaaday magac baa lagu qori fulaan ibnu fulaan aayad kursi baa lagu dhammaynba yaasiin baa lagu qori ikhlaaskii haddayna tabaama qaran awlidhiji baa lagu qorhaya suuratu alqalamta lagu qorhaya ytakhiduuna calayha dusheeda waxay yeeshaanoo ku dhejiyaan alalwaaxa looxyo wayaktubuuna calayha alqur'aana wahayrah qur'aan iyo waxaan ka inba ku qoraan qur'aan adkaar salli nabi maxamed yaasiin faatixo bay ku qorayaan sabca maraad waa khilaafan lidiini muxamed nabi maxamed sidaasuu ka dardaarmay sidaasuu yidhi waa khilaafan lahu khilaafan lahu lirasuul baa la khilaafi shaydaan baa loo shaqaynhaya wayaziiduuna waxay ku kordhiyaan calaa turaabiha ciiddeedii cid ku daraan ayb calaa turaabiha waxay ku kordhiyaan biljasin nuurad bay ku daraanba aljas waa nuuradda ama shamintada walaajuri jaajuurka aajur waa mxuu ahay jelayga mxuu ahay baalka jelay loo yaqaana ashunka iyo dheriga laga samayn jiray caro lagube adag weeye bay saarahayn marmarka oo kale waaga damba laga dhigi jiray marka jelay iyo jaajuur iyo waxaasay saarahayaan iyo shamiinto walaxjaar dhagaxna waa saarahayaan dhagaxyaala soo qurxina soo qoren bay saarahayaan waxbay ku dulqorhayaan way shamiitaynhayaan wayba xardhahayaan mutuleel bay saarhayaan sida qubuurta kariko mutuleel qubuurta qaarkood mutuleel baa saaran mutuleel masaajidka o kale kanoo kale ku dhagan ayib hmm. aa hadda hawshaata lamber baa loogen kara lamber baa lagu dhejin karaa keliya kadibna nimanka lacag la siinaya way ogolyihiin sheekh ina sheekh ibraahim hooyadii baan saa ku samaynay yuusuf weydii aminkan oo jirtaa lamada taabinin kis yar bay qaateen waa daayeen qasab maa ah in la dhiso yuusuf sheekh ibrahim waa taqaana weydii taladaasaan siinay oo ilahay ku badbaadiyey dhagax yar bay lambaray ku qoreen qabrigaa markaa xoliisna waa qaateen ma saarahaya dhismu laazim ma ah maya la samayn mahayo dembiga ninka kale baa yaa iskale adu macsiyo kale u geli mayno asaga xifdigiisii ilaalintiisii dembi kale u geli mayno ninka dembiga samayn baa lala dagaalamay ayaga maa la qabto maxay u saarahayaan ayaga wax laga qaban kara maxaa jira muslimiin baa qabriga gaalama la qabno muslimin baa iskale qabriga iyagaa iibsada iyagaa iskale way ka dacwoon karaan waxaan waa liidnaan weeye xadgudub wey dhulku waa bannaan yahay marka nimanka in la dacwoyo la qabtay u baahan yihin oo shaqa laga qabto ma aha in loo hor ordo waxay sameeyaanba ilaa waagda magaalima noo geeyaan ayib oo dadkay saarahayda baabiyaan haddii maxay ka buxsamaysa ويزيدون على ترابها بالجص والآجر والأحجار وقد آل الأمر أرنك حكو قبقبوبي بهؤلاء الضلال كوان دنسان ضالين المشركين قال الله شيخ هو جزمنا هو شيء مشركين وي شاءوا أم أبوا أما جهلها النقدين أم متأولين هالنقدين أم مقلدين kuwan qubuurta caabuda waa dullaal wey dullaal <coughs> waqad aala wuxuu ku gabagaboobay almru arinta xun diinla'aanta waxay la gaadho bi haaulaai dullaal kuwan dhunsanaya diinta garab maray almushrikiina alla u shariig yeela ilaa an sharacuu ilaa ay bay hawshu la gaadhay u jideen lilqubuuri qubuurta xajan qabriga haloo xajiyay bay wasanafuu laha kutubba ba ka qoray in loo xajiyo wasanafuu laha waxay u alifeen manaasika manaasika xaji ah, lmashaahid ay manaasik xaj lqubuur wey mashaahid wa jamcu mashhad waana qabriga qabriga xajkiisa xajka acmaashiisi wey manaasik waa jamcu masik huwa alcamal marka ereg waxaa weye waa acmaal xaji lqubuur aw almaqaabir maqaabirta iyo qubuurta xajkeeda xajka acmaashiisa ilaanna waan xajina xajku acmaal buu leeyahay dawaaf buu leeyahay sacyi buu leeyahay xalqi buu leeyahay dabxi buu leeyahay ramy buu leeyahay wuquuf buu leey wix dhan ba la samaynhaya acmaal khaas a loo sameeyey ayb walaa yakhfaa ma qarsoona buu sheekhu yidhi anna haadaa in qubuurtii lagu xadgudbo oo sidii xajkii la yeelo oo la dawaafo oo wax loo sameeyo mufaaraqatun ka bixid inay tahay lafaaruqo laga dhaqaaqay lidiin islaam diinta islaamka baa casar laga lugeeyey aroor baa laga dhaqaaqay iyo wa dukhuulun gelid way la galay fii diini cubaadi alasnaam dadka asnaamta caabudi jiray diintooda diinu shirki baa la galay tii islaamna casar baa laga dhaqaaqay lianna hada waa yanqudu wayaqdax fi asli اdiin aslu tawxiid buu baabi'inaya ayib fandur eeg buuhi ibnu qayim ilaa hada tabaayun اlcadiim bayna ma sharacahu الrasuulu liummatih wma sharacahu haulaa waxaad si fiican u fiirisaa buui fandur eeg ilaa hada tabaayun kala duwanaanshahan eeg bur aad baa loo kala duwan yahay waa la kala tegay alcaiim waa tabaayun weyn weeye oo u dhaxeeya bayna maa sharacahu rasuul nabigu wuxuu jideeyey ee qubuurta ku saabsanaa axkaamteeda inaan la dhisin inaan la dheeraynin inaan wax lagu qorin inaan la nuuradaynin inaan la shamintaynin inaan la caabudin inaan lagu dawaafin inaan la baryin inaan la taabanin inaan la dhunkanin wixii nabiga xukun ka dejiyo dhanba intii la garab maray baa diin cusub la dejistay inaga soo mara abulwafa ibn caqiil alxambali inuu soo yidhi wahum cindii kufaarun bi hadi lawdaac axkaamtan iyo hawlahan ay sameeyeen ee qubuurta ku aadan bay gaala ku yihiin ama mutaawiliin ha noqdeen buui ama muqalidiin ama jahlo kafaratun way bihadi awdaac ayib abulwafa waa soo xukumay ibnu qayim tiibuu kuu sheegay asaguna nabigu marka wuxuu u jiday liummatihi tabaayinku udhexeeya kala duwanaanshaha eeg bay wamaa sharacahu haulaai liqubuurihim wa awhaanihim iyo mushrikiinta maanta jooga waxay u jidayeen qubuurtooda wاnabiy sal ly slam nabigu amara ummadda wuxuu amray biziyaarati اlqubuur qubuurta inuu la booqdo oo lasoo salaamo oo yuu nabigu amray liannaha maxay tudakiru biاlaakhira aakhiray ku xusuusisaa adduunkanaad dhex ordi bay kaa samarsiin meesha ninka u muta walaalka ee muslimka ah baad mudan doontaa qabr yar baa lagu gelin doonaa adiga camalkaabaa ishuran marnaba aadan huraynin waxaa ku mudan wixii aad shaqaysatay waa lagu waana qaatay cibraa kaaga kordhaysa amalka dheeraa iyo niyada iyo indhaha taagaysa baad soo gaabsan waad urursan waa lagu toobadkeenaa wa amara nabig wuxuu amray azaa'ira ninka booqanaya qabriga ruuxa muslimka iyo khayrkiiba wuxuu amray cibrada hore gaal iyo muslim waa lagu cibr qaadan karaa qubuurta gaala waa la booqan karaa lilictibaar qabriga gaalada iyo mushrikiinta waad soo salaami kartaa bimacnaa waad booqan kartaa adoo markaa ku cibro qaadanaya laakiin booqashaha wax kale lama raacin karo qabriga gaal mar haddaad tagto laakiin qabriga muslimka waad booan waad ku waadna u ducayn mara ruua zaka wuxuu faray an yadcuwa maxay nabig sal slam waxaa loo fasaxay hooyadii aamina inuu soo salaamo qabrigeeda oo ku cibro qaato oo uu tago bimana inu ziyartan ujeeda laakiin inuu duceey waa loo diiday ilahay waa inu duceeya maya mamnuuc u ducayn maysid marka hore nabigu ilahi wuxuu weydiistay in hooyadii dambidhaaf isagoo maraya nabiga oo kun iyo lix boqol oo asxaaba meesha abwaa loodhan jiray ku xabaalayd ma lahay yuu nabigu yidhi ilaahay buu weydiistay in hooyadii uu markaa dembidhaaf u weydiiyo oo baryo maya le waa laga mamnuucay markaasuu nabigu ooyey fa bakaa wa abkaa man xawlah nabigu waa ooyey shafaqatan wa raxmatan liummihi ayib markaasaa kun iyo lixdii boqol saxmeen la ooyeen waa la ilmeeyeen cadaabka ilaahay la kulmayso iyuu nabigu ka ilmeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh liannahaa maatat cala shirki mar haddaad adiga waalidkaa diin ku kala tagtaan waxaad qaban karta ma jiro waalidka hadduu gaalnimo shirka ku dhinto rasuulba aad noqotid waxba uma qaban kartid e, ibraahim calayhi salaatu wasalaam aabbihii aazar waxba ma tari karo maxaa waa gaalnimo ku dhintay nabiyullaahi maxamed sidoo kale awowgii cabdilmualib adeerkii e, abu aalib hooyadii aabbihii carab bay ku xugmay quraysh bay ku baab yihiin isagu rasuul makar la doortay wey idankii inuu soo u duceeyahed waa loo diiday oo dembidhaaf u weydiiyo markaasuu ilaahay waay aan soo salaama keliya aan ziyaarto waa loo fasaxay waa tegey soo salaamay fabakaa wa abkaa man xawlah riwaaya cinda ibni xibbaan saxiixa waxaa ku jirta inuu nabigu yidhi waxaa la ooyey shafaqatan wa raxmatan min cadaabi rabbiha cadaabka rabbigeed ay la kulmayso ayaan ka xanuunsanayaa buuri marka dee lagu yidhi waa la cadaabahayaa shafaaca iyo ergana kaagama furo ilaahu u dembidhaafna ma dhihi kartid laguna xaqiijiyey qalbidilac wey waa muraadodilac ayb idan marka gaal iyo islaamba la booqan karaa waa lagu cibro qaadan karaa laakiin ducada iyo dembidhaaf weydiisiga weydiinta waxaa iskale muslimiinta wa amara zaa'ira an yadcuwa liahli اlqubuur wa nahaah nabigu wuxuu ka reebay zaa'irka wuxuu ka reebay an yaquula inuu yidhahdo markuu ziyaaranaya qabriga hujran hadal xun shirki iyo hadal aan fiicnayn iyo lama baahno dad booqato ku cibro qaado idib adoo le tag u ducee iskaga soo noqo laakiin eh, shirki iyo gaalnimo iyo hadal xun lagama ogolo fahadihi ziyaaraة alatii adna اllahu eh, fiiha liummati wacallamahum iyaha fahadihi ziyaaratan waa ziyaaradii iyo booqashadii allatii taasoo adina allahu ilaahay u idmay fiiha gudaheeda liummati u idmay ayib eh, fiiha fi lqubur wey fi axkaami اlqubur liummati wacallamahum u baray rasuulka iyaha ayaa u baray ziyaarada uu nabigu baray ummaddiisa ee ilaahayna ummaddiisa u hadduu muslim yahayna dembidhaaf alla loo weydiyo loo duceeyo laga soo dhaqaaqa wey hal tajidu ma helaysaa buu hi ibnuqayim fi ziyaarat almashruuca shay-an wax ma helaysa oo mimaa kii ka mid a ah, yactamidu ay cuskadaan oo ay xujaystaan ahlu shirki walbidac ziyaarada nabi maxamed iyo sharcigeennu iyo diinteennu ay tilmaantay ma wax shirki ah ku jira ma wax xunbaa ku jira maya haddaba nimankan mushrikiinta waxaan agay keena shaydaan baa u yeedhiyey shaydaan ayaa u yeedhiyey balaayo iyo bakhti waxay cuskadaan iyo waxay meelay qiil ka raadiyaan ma laha wey mimaa baan ii laakiin nusada asalka ah mimaa tacamadahu saasaa fiican bay ila tahay mimaa tacamadahu baa ka fiican hal tajidu shay-an ma fi ziyaara almashruuca oo mima kii kamid tacamadahu ay ay sameeyeen ahlu shirki walbidac am tajiduha waxaad helaysaa mudaadatan limaa hum calayhi min kulli waj mudaadata maxaa la socda agtiin maxaa ku qoran tajiduhaa tajiduhaa iyo maxaa ka dambeeya laanka ma jiro iska gooya laankaas am tajidam waxaad helaysaa mudaadatan mid ka hor omanayso baabi'inaysa inay tahay ziyaradii nabi maxamed sharciga ahayd marka lagu dhaqmo waxay baabi'in xumaantii iyo shirkigii la samaynaya baabi'inaysa mudaadata mid ka soo horjeeda way baabi'inaysaa limaa shay bay baabi'in hum ayagu calayhi dushi ay ku sugan yihiin min kulli waj dhan kastay ka baabi'inaysa ziyaaratu muxamed aziyaara sharciya waziyaara shirkiya farqi baa udhexeeya wey aziyaara shirkiya waata maanta la sameeyo qabrigoo la tago la baryo la caabudo la dhunkado lagu wareegaysto la dawaafo wax loo gowraco asaga wax la moodo miskiinka meesha ku xabaalla yaa wax khayr laga rajaynayaaba nabiguna wuxuu intaad u tagtaan miskiinka loo duceeya lagu cibro qaato nin walba godkaasuu mudan doonaa wuxuu hormarsaday ama wanaag iyo xumaan buuna mudan doonaa adna berri baad adduunka ka tegi asaguna maanta maadaama camalkiisu go oo miskiin yahay u ducee baa lagu soo yeedhi markaasaad asagii khayr ba doonaa asagii baad caabudi waa laba kala baab waa ziyaara shirkiya oo midda ay sameeyaan dadka maanta ay sheegatay islaamka in badanoo ka mid ah iyo ziyaara sharciya waa iska soo horjeedaan min kulli waj ma axsana meesha waxaa kale idin qoran walaa axsana wamaa axsana asalka qoran dhiba ma laha walaa axsana ayib yaa qoran laakiin wamaa axsana bay ku fiican tahay maxaa ka qiimo badan maa tacajubiya wey haddii walaa axsana la yidhahdana de nafyi bay noqonba wax ka fiican ma jiray noqonaysa wamaa axsana maxaa ka qiimo badan maa qaala alimaam maalik waa sida ku qoran asalkee imaam maalik hadalkiisa wax ka qiimo badan ma jira weeye muxuu yidhi lan yuslixa aakhira hada lumma ummaddan aakhirkeeda ma wanaajinayo oo ma qurxinayo ilaa ma aslaxa awalaha ummaddan awalkeeda waa saxaabadii waa taabiciintii waa culummadii waaweynee muslimiinta maalik shaafici axmed iyo khayrkii iyo tawri iyo leyf iyo sunan cuyayna iyo culummadii weeye culummada muslimiinta taabiciinta atbaacu taabiciin iyo saxaabadii waxay ku hagaageen unbaa annaga inoo dan awey diin waxaa inoo wixii dadka hore diin u ahaa wanaaggeennu wuxuu ku jiraa wixii wanaagga saxaabadu ku jiray khayrkana wuxuu ku jira wixii khayrkii saxaabada uu ku jiray laakiin haddaad tiraada maya saxaabadu waa taga ano kale ay anfacahaya waa lagu baaba'ayaa wey lan yuslixa wanaajin maayo oo mxuu ahay hagaajin maayo aakhira hadi lumma ummadda nebi maxamed aakhirkeeda ilaa maa shay umay aslaxa wanaajiya awalaha walaakin maxaa laakiin maxaa isbedelay walaakin hawshu waxaa weeye kulamaa dacufa tamasuku umami bicuhuudi anbiyaa'ihim wa naqasa iimaanuhum cuwiduu can dalika bima axdauuhu min albidci washirki maxaa laakiin isbedelay waxaa isbedelay oo loo garamaray dariiqii ambiyada dariiqii saxaabada iyo taabiciinta loo garamaray waxaa jira waa kana walaakin s kulamaa xilli alle xilligii mar alla markii dacufa uu taag dareeyo oo uu daciifo tamasuku lumami ummadaha kudhegidday ku dhegan yihiin bicuhuudi ambiyaaihim ballamihii ambiyadoodii nabigu ballamuu ka tegey dardaarramuu ka tegey diinbuu ka tegey qur-aan munazlu ka tegey waxay sunno qur buu ka tegey wada cad oo leylaha ka naharaya ka tegey diinta ku dhaqankeedii baan ka fogaanaynaa markaan ka fogaano shaydaan wada kalu inoo jeexayaa baas toobiye kalaan ku dhacayna qoraal kale baldoos buu qaadaan cagacagaf jidda qardo inoo jeex kaasaan qaadaynaa keenan halkaas u dhaqaaqahaya mar alla markay taag darrayso daciifto ku dhaqanka diimeed waxaa laga tegayaa dardaaranka iyo ballamihii ambiyada ee rususha laga tegahaya buxuudda ambiyaaihim wanaqasa naqasa wuu nuqsaama iimaanu iimaankoodisa bedelaa ka maqan meesha cuwiduu maxaa idin qoran caradu sax maa cuwiduu wey asalka saasa ku qoran cuwiduu saasay ku fiicanta cuwiduu waxaa looga bedel dhigaa wey oo dariiqii ambiyada iyo sunnadii rususha iyo xaq iyo tawxiidku waxay ku bedeshaan oy lagu ciwad can dalika can الtawxiid wa can طariiqi اlanbiyaai wa cuhuud اlanbiya bimaa shay bay ku bedel qaataan oy ku bedeshaan axdauuhu ay keeneen oo min albidaci bidcooyl waa shirki gaalnimoah dariiqa ambiyada marka laga jiito waa saas sharcigii nebi maxamed in dadka lagu maamulo marka laga tagay maxaa la sameeyey qaanuun baa lagu bedelay baynal cod muxuu ahaayey dastuur daaquud qawaaniin jaahiliya baa meeshu buuxisay ayib malaa'ig meesha hadday ka baxo shayaadiin iyo abaalisaa degta tawxiid meesha hadduu ka baxo shirkibaa dega attaxkiim bisharci illaah alxukm bkitaab اllah bishariicati moxamed haddii laga tago waxaa bedeli biqawaaniin jaahiliya wadastuuriya duqayada soomaaliyeed ee xeerbeegtada wax ku maamula markii sharcigii kitaabka qur laga hadlin waayey oo minhaajka ummadda lagu maamuli waayey xeerbeegtu oday dhaqmeed annagii reer maxanoo xeer ahaa waxaa xeer ahaa marka dumarku waa labaatan ragguna afartan ayb mia meel ibil ma jirto hamsiin hamsiin shaqayn mayso annagii reebel xeer ah oo noo mag ah magtaan gorbankaale toddobaatan labadii gabadh naga dileen hadda ka hor garteedii hebel iyo hebel baa goobjoog ah waxaa la xukumay labaatan halaad labaatan halaad waa xeer qawaaniinta marka remiyigu waa qawaaniin maxfuud laa maktuuba ma qoro laakin waa la xibsanya duqay ba xibsan dawaaqiid baa dusha ka haya oday baa indhahaas daba dhiga haya il haddii lagaa rido ilig haddii lagaa jabiyo hadday laf ku jabto haddii lud wax lagaa geysto nin baa xifsanba marka waa taaquud iyo dastuur maxfuuda fi suduur bal huwa aayaat bayinaat maqlid fii suduur ladiina soo quraan ma ahay waa waa dawaaqiid waa qawaaniin fii suduur ladiina ashrakuu billaah waa wax qoran weey yaa maxay yidhahdeen waa saas wey marka nimankaas waxaan uga jeedaa haddii shayga khayrkaa laga tago shar baa lagu badashaa islaamnimo haddii laga tago iyo in ilaahay diinta lagu walaaloobo alukhuwa alislaamiya aliimaaniya waxaa lagu bedeshaa alukhuwa alqowmiya alwaطaniya soomaalinimo maxaanu ka tagan islaamnimaan ka tagna wa la odhan jiray islaamnimo haynaga dhaxayso nin walban iimaan wadaagno oo muslimo walaalkan aan ka dhiganno mayaa leeyihi soomaalinimo shanta geesoo soomaaliyeed alqowmiya waxay bedeshaa booska islamkay degtaa aadaa la iskaga il hawsha iyada ah wuxuu idhi sheekhu marka walaqad jarada asalafu salafku waxay dhar tireen asaalix ee salafkii wanaagsan salaf xun baa jire ahlubidca baa jire altawxiida tawxiidkay dharteen tawxiid saafi la yimaadeen wey waxama way ilaaliyeen jaaniba dhinaca tawxiidka ilaaliyeen tawxiidkan waa dhowreen wey xataa kaana axadum ilaa midkood u ahaa salafku ka mid a idaa sallama cala nabiga hadduu salaamay nabiga uu soo boqdo masaajidkuu yimid qabriga nabi maxamed buu dul salaamay uma araada uu doona adducaa inuu alla baryo jacala dahrahu dhabarkiisa wuxuu ka dhigi jiray ilaa jidaar alqabr qabrigu ka sii jeedsanaya qabrigu uu salaamay inaad qaabisho wey nabigu waad qaabil waad salaami assalaamu calayka ya rasuul allah idan ducaddan wuu ismajiirahaya wuu sii jeedsanaya qibladu aadahaya dhabarkiisa wuxuu ku aadahayaa derbiga qabriga ku aadahaya qabriga iyagoo ku sii jeedana ilahay maysan baryi jirin saxaabadu iyo taabiciintii dadka ahlu khayrka ah. markay qabriga salaamaan waa ismajiiraya dayib jacala dahrahu ay wallaa dahrahu ilaa jidaari lqabri uma dacaa anas baa sidaa yeeli jira ibnu maalik iyo saxaabo fara badan baa yeeli jiray iyo taabiciin fara badan waqad nasa sidaa waxaa caddeeyey in qabriga maka la salaamo oo la ducaysanaya ducada aan qiblada lala aadin lianna qiblata muxuu ahay adducaa waa kacbada wey halkaan baa loo ducaysan loo tukan ilahay lagu baryi waqad nasa calaa dalika waxaa caddeeyey ala'immatu larbaca caddeeyey annahu ruuxa muslimka ee daaciga ama zaa'irka ah zaa'irka ah yastaqbilu lqiblata qibladu qaabil liducaa liajli ducaa xataa laa yadcu ilaa uusan wax baryin oo ilaahay uusan toogin cinda alqabri faina ducaa cibaadatun ducadu waa cibaado cibaadana qiblada iskale allah iskale qabri lala aadimay asagu waa la salaami waa loo ducayn waa laga tegey adducaa huwa alcibada waa biljumla gabagabadu waxaa weyso intan kuma daramsa biljumla iska taagnaada وبالجملة هنا جواب بالله التوفيق